asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh waa lansaar siriyo ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilashidey waxaa lansaar siriyo lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ee lagu diyaariyey cajaladaha cd-ga alansaari siyo haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد waxaynu ku jirnay fasalkii sagaalaad alimaanu birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ele rasuulkii la rumeeyo markaynu guud ahaan ka hadalay rususha dhammaantooda aan si kooban uga hadalay si gaar ahaaneed nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa looga hadlay waxaynu maraynay aladilatu caqliya adiladii naqliga waa dhammaynay adiladii caqliga ahay ayaa waxaa ka dhashay mucjizaad tiro badan kuna kor u dhaafay rabbi rasuulkiisa ku ayiday ummaddana lagu qancinayey si ay ugu qancaan rasuulnimada nabiga iyo nabinimada ayaa aladilatu alcaqliya ka mid ah markaa qodobka afraad baynu maray inka tarad waxaa jabtay saaqu ibnulxakam ibnulxakam lugtiisii baa jabtay waa saxaabi jaliila dagaalkii yowmulbeder baa lugta uga jabtay yowma badrin beder maalinteedii baa lugtiisu jabtay fa nafasa waxaa ku candhuuftufay nabiga calayhi salaatu wasalaam calayhaa lugtii jabtay korkeeda sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelye allaha ku badiye fabari-a ibnulxakam waa raystay liwaqtihi dhaawac iyo dhaymo dambe looma celin candhuuftii nabigana loogama dambayn loogamana horreynin markay jabtayba candhuuf buu ku tufay faberiha saxaabigii waa raysay lugtii kabantay liwaqtihi isla markii xanuufta lagu tufayba walam yaxsal mana uusan helin lahu saxaabigii ibnulxakam alamun xanuun dambe qadu weligii yaalli shan nadaqa shajaru geed baa hadlay lahu nabiga ayuu la hadlay calayhi nabiga korkiisa asalaamu nabadgelyo ha ahaatee faqadanaa waxaa dhowaaday minhu nabiga calayhi salaatu wasalaam acraabiyun mid reer baadiye acraabi haddaad maqashid sukaanulbaadiya baadiyaha dadka taga wey markay baadiyaha degaan wa in kaanuu axaajin dhalashadooda cajamiba ha noqotee wixii baadiyaha degaa caraabi la yihaa amaa carabi haddii la yihaa waa nisba qabiil wey ilaa yacrub ibni qaxdaan wixii uu dhalay wey marka carabina waa qabiil axraabina waa reer miyi marka faqadanaa waxaa dhawaaday minhu nabiga xaraabiyun mid reer baadiyaa faqaala markaasaa nabiga u yidhi lahu reer baadiyihi yaa nabiga wuxuu yidhi yaa caraabeey ninkaaga reer miyiga ahow ayna turiidu xaggee doonaysa waa socdaa ninkan reer miyigaa markaasaa nabiga ku yidhi xaggeed u socotaa qaala reer miyigii wuxuu yidhi ilaa ahli ciddaydii baan u socdaa qaala markaasaa nabiga yidhi hallakama yeeli haddaan kuu sheego ilaa khayrin ciddaad u socoto wax kaaga fiican haddaan kuu sheegaa ma yeelaysa axraabigii waa la yaabay sheerkaagii oo loo socda maxaa ka fiixnaan karuu leeyahy qaala markaasaa xaraabigii yihi wamaa huwa reerkaygii onaada waxaa iiga khayr badan eed ii sheegaysaa waa maxay qaala markaasaa nebigu yihi tashhad waxaad qirood ku dhawaaqi an laa ilaaha garaxad lagu caabuday inuusan jirin ila allaahu eebba weyne maahaane waxdahu isagoo eebba keligiia laa shariika mid wax la wadaaga ama daatadiisa ama magacyaalkiisa ama tilmaantiisa ama boqornimadiisa wax la wadaaga lahu lilah eebba uma sugnaan tanaad qiraysa waxaad ku dari waana muxamadan ninka muxamed la yidhaahdaana cabduhu eebba addoonuu leeyahay inuu yahay wa rasuuluhu eebba inuu miduu diro yahay intaasoo aada qirto baa ahalkaaga iyo ciddaadaada kaaga qiimi badan faqaala alcaraabiy ninkii reer miye wuxuu yidhi man yashhadu laka calaa maa taquul waxaanaad ku hadlaysid eed leedahay reerkaagii ood hadday ka fiican yihiin ahna ashahaada inaan qiro yaa kaaga markhaati ah nin keligii hadlaayaa tahay inaad run sheegaysayaa ku maragow faqaala alacraabiy reer baadiyihii wuxuu yidhi man axadkeeba yashhadu marag furaya laka adiga muxameda halaamaa wax korkii yaa kuugu marag furaya ataquulu ku hadlaysow faqaala nabiga wuxuu u yidhi lahu lilacraabiy kii reer baadiya u yidhi sala allahu calayhi wasalama haadihi shajaratu geedda aan agteenna ku taalla maayo markhaati aw geedda aan agteenna ku taalla maayo markhaatiya inaan run sheegayo yushiir wuxuu nabiga farta ku taagay ilaa shajaratin geed buu ku taagay farta bishaati'i ilwaadi waadigii markaa ay joogeen qarkiisa ku taal ayuu nabiga farta ku taagay oo yidhi geedaysan inta geeda inoogu dhow maa inaan run sheegayo i marag furaysa kolkaasi geed u marag furo axraabiguma yaqaan fa aqbalat geeddii jidkay ku soo dhacday takhudu iyadoo dillaacinaysa alarda dhulka ilaa dhulkay ku taallay dhulkii bay soo jeexday ay soo dhex qaaday ilaa lugo lagu tillaabsado oo midba mar la qaado dhulka la dul saara ma ay leh way soo jeexday fa aqbalad geeddii baa soo aaday nabiga takhudu iyadoo dillaacinaysa alarda dhulka xataa qaamad ilaa geedii istaagtay bayna yadayhi nabiga calayhi salaatu wasalaam hortiisa ayay geedii joogsatay fastashhadaha markaasaa nabigu marag weydiiyey oo yihi geed yahay waxaan u sheegayo caraabiga inaan run sheegayo marag ma iga tahay saddex goor buu nabiga ku celiyey kolkaasay tihi ahay inaad run sheegayso anaa kuu maraga geed yahay marag ma ii furtay anaa kuu furay geeyahay marag ma ii tahay waa kuwahay saddex goor baa nebiga geedda marag furidii ku celiyey iyaduna saddexdiiba ay furtay wey xagee taasoo kale lagu arkay wey xataa qaamad ilaa geedduu istaagtay bayna yadayhi rasuulka hortiisa bay liqiisi siisay fasashadaha nebiga waa ka marag furid dalbay geeddii halaathan saddex goor fashahidat iyaduna waxay ku marag furtay kamaa sidiisi lamida uu qaala nebiga xaraabiga u yihi calayhi nebiga korkiisa asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyaha aatew lix haniinu jilxi nakhla geed timira dogobkii angegay baa sidii neef geela u ololay isuu leeyahay geedka markii masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ee madiina almunawara dhismadiisii koobaad la dhisay baa gember iyo waxaa lama haynin baa nabiga geedkan dagobkaa wuxuu dhigay meeshii inxilaafka markaa dagobka intuu nabiga koro buu khudbada jimcada ku jeedin jiray dadka ku waanin jiray kuna waxdin jiray ayaantii dambe waa la hormaray waxaa nabiga loo soo sameeyey kursi alwaaxa baa la soo sameeyey kursigii baa meeshii la dhigay maalintaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam geedkii fuulidiisa iska daayey oo gembarkiibu intuu nabiga ku fadhiistay dabadeed fuulay gembarkii loo sameeyey oo khudbadii ku jeediyey goorta uu nabiga gembarkii fuulay yaa geedkii ololay wixii joogay masaajidka oo dhan ayaa wada maqlay wuxuu u dhawaaqay ka hal eredhabana oo hadda dhashay oo ilmihii agyaal oo ilmaha laga qaaday ama u timid oo kale yacni waa olol ama guux kalgacalle ku jirta wey way aamusi weyday geedi markaasee khudba dadkii loogu akriya geedi baa dhawaaqay nabiga calayhi salaatu wasalaam gambarkii buu ka soo degay geedii buu u yimid bogguu ku qabtay sida ilmaha loo aamusiiyo kale ilmaha marka la aamusiinaayo oo la raalli gelinayo oo inta la qaado bog iyo beerka lagu qabto oo ilmaha aamuso buugeedii nabiga calayhi salaatu wasalaam badankiisii qiimiga badnaa buu geedii ku qabtay markaasi geedii aamusay siday u aamusay baa yaab lahay mar keliya codkii kow kama siinin geedi sida ilmaha marka la aamusiinayo wuu oohinta u gaagaabiyo inyar inyar wuu isu hoosmariya ayuu marka dambe shib yiraa markaa geedii waxay u aamusay sida ilmo la aamusiinayo oo kale bay iyo taahi isdaba dhigtay in yar in yar u gaabisay u gaabisay u gaabisay ilaa neefti u dambaysay ay tuurtay gow hadalkii ka yii markii aamusay baa nabiga ummadda la hadlay soonka markii weli fulin wuxuu yidhi geedatan ammaantii eebbe dusheeda lagu akrin jiray xuskii eebbe korkeeda lagu xusi jiray bay u hilowday waabay ka tirsanaysay maantay sugaysay korkeeda inta la fuulo in rabbi lagu ammaano xaqna lagu sheego ummadda lagu wacdiyo oo lagu waaniyo ayay ka kal sugaysay goortii laga wareejiyeyna waa oyday buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam wasadaqa allahu fii qowlih ilaah qur-aankiisa kariimkaa wuxuu ku yihi in min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbixahum idan koonko idil al u tasbiixsadaa markaa geedda dikrigii eebbe korkeeda lagu qaadayey iyadana ay si gaar u dhagaysan jirtay wareegidda uu ka wareegay bay geedda koloyday kolkaa waxaad arkaysaa eebbe wax ka hor yimid oo ku afnaqa oo ku iladag oon jinniyin sahayn male uunka intiisa kale waddaday haya wasadaqa allaahu fii qowlihi walahu maa fi samaawaati waalardi kullun lahu qaanituun uun idaylkii allay daba kaceen ku xiriirsan yihiin ma gafaan ma caasiyaan ma dembaabaan wixii loogu talagalay kama lexdaan cidab darro iyo afnad insi iyo jini labadana loogu yimid markaasaa eebba si gaara ugu cagajugleeyey sanafruqu lakum ayuha saqalan labadiinaan la cusleeyey waydiin gacan banaanaan doonaaw ilmo markaad guulguulayso lagaba yaaba inaad dushaba inaadan rabin waxaad tidhahdaa mashquul baanay waa kaa sii jeedaaye markaan kuusoo gacan banaanaado waxaa kugu dhacda ogaan doonta sanafruqu lakum wax naga shuqlinaya male hadduu nama joojin karaya laakiin waa goodi sanafruqu lakum way idiin gacan banaanaan doonaa si gaara ah. waan idiin abaalmarin doonaa wey maxaasabadii qiyaamo wey ayuha thaqalaan labadan la cusleeye dembiga ka batay oo thaqalka ama waa dembigii ama waa xilkii inta awaamir laydin faray nawaahina laydiin jeediyey xilna laydin dul saaray kutubna laydiin dejiyey rusul laydiin diray baad hagaagi laadiin sooma inta cinaayiyo dadaal gaara laydin haddiyey balarag uunkii kale oon rasuul loo dirin oon kitaab lagu dejin baan rabbi marna khilaafay idinkiisaa laydinku dadaalayna waa laydiin maalalayahay marun baan idinka banaanaan doonaa waxaa idinku dhacana waa ogaan doontaan sanafruqu lakum ayuha taqraan marka geeda xadiidkeeda saxiix muslim iyo bukhaari ayaa labadaba wariyeeno xadiidkeedu ku sugan yahay xaniinu jidci nakhla ee timir gob dogobkiisii waa geedku marka dogob buu ahaa xaniinu jidci nakhla ee timireedka dogobkiisa dogobka ololkiisa lahu linabiyi uu u ololay sala allahu calayhi wasalama wa bukaauhu bukaa-un jidci gogobka oohintiisa bisawtin cod buu ku ooyey samicahu waxaad ka maqlay man intii fii masjidihi nabiga masjidkiisa gudihiisa ku sugnayd sala allahu calayhi wasalama qaadibatan wadartood ama dhammaantood wadaalika goortuu geedku ooyeyna lamaa waktigii wey u faraqahu nabiga geedka ka tegay sala allahu calayhi wasalam bacdamaa wakti ka gadaal uu kaana nabiga markii hore ahaan jiray yakhdub mid ummadda u warjeediya calayhi dogobka korkiisa ka mimbarin mimbar oo kale u ahaa lahu nabiga ayuu mimbar u ahaa walamaa goorti sunica nabiga loo sameeyey lahu almimbar mimbar markii loo sameeyey nabiga gambar alwaaxa loo sameeyey oo wataraka uu nabiga ka tegay asucuuda fulid calayhi dogobka korkiisa la fuulo wa taraka sucuuda fuulid uu nabiga ka tegay calayhi jidciga dogobka korkiisa la fuulo ayuu bakaa ooyey xaniinan olol darti iyo wa shawqan kalgacalo u ilayhi ila annabiy nabiga u ololayo sala allahu calayhi wasalama faqad sumica in la maqlay baa dhaba lahu geedkii sawtun baa loo maqlay olol ka sawti alcishaar waa hal toban bilood uurkeedii miyaa laga joogaa mase toban beri bay dhalan tahay labadaba suuragelu ka sawti alcishaar hal toban bilooda ah, oo toban bilood riman oo dhalma taagan ama hal dhashay toban maalmood baad moodaa walam yaskut dogobkii ma xataa jaa-ahu ilaa dogobku u yimid annabiy xataa jaa-ahu rasuul ilaa rasuulkii uu yimid caleyhi rasuulka korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyahaatee wawadaca uu nabiga dejiyey yaddahu gacantiisii barakaysnay ashariifa ee qiimiga badnayd calayhi dogobkii buu kor ka saaray saban xir wey madax salaaxid wey fasakata dogobkii waa aamusay toddoba ducaa'uhu nabiga habaaridiisa sala allahu calayhi wasalama calaa kisra ninkii meliga ah ee kisra la dhihi jiray baa nabigu habaaray habaarkaa muxuu ka dhashay nabiga calayhi salaatu wasalaam warqood uu qoray uu u qorayo boqoradii waktigiisii jiray uguna yeerayo diinta yaa ahla alkitaab tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum maxay tahay kelimadu anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shay-an walaa yatakhida bacdunaa bacdan arbaaba min duuni illah hay-addaanuu qoray kolkaasuu boqoradii u diray ninkan kisre la yihaa markay warqadii nabiga u tagtay ayuu jexjeexay nabiga markuu warkii soo gaaray buu yihi masaqa allahu milkow boqornimadiisa uu ku kibray allaha jeexjeexo ayaantii ayaanteedii isagiibaa baktiyey boqornimadiisii waa jexjeexantay markii dambena waaba la qabtay reerihiisi ducaa'uhu nabiga inkaaridiisa sala allahu calayhi wasalama calaa kisra boqorkii kisra ah uu korkiisa wuxuu ku abaaray bitamsiiqi milkihi boqornimadiisa inay jexjeexanto tartariiqanto fatamasaq boqornimadii baa jexjeexantay sideed ducaa'uhu nabiga alla tugmadiisa calayhi korkiisa asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyo haatee libni cabbaasin cabdullaahi bni cabbaas wuxuu ugu duceeyey bitafaquhi kasid fi diini diinta la kaso oo fa kaana cabdullah ibnu cabbaas wuxuu noqday xabra haadihi lumma ummadan ummatu muxamedkaa say u dhan tahay sheekheedii caalimka ah in dabadii la hadlayn ayuu cabdullaahi bni cabbaas noqday sagaal tagsiiru tacaam cunto yar badinteed biducaa'ihi nabiga alla tugmadiisa sababteed ay cuntadii yareed ku badatay sala allahu calayhi wasalama faqad akala waxaa cunay min muday shaciirin qamadi labadiis koobow laba kooboo qamadiya ah. laba kooboo qamada ah intay deeqdaa in yar bay markii lagu xisaabtamo jurmigeeda iyo baaxadeeda mudday shaciirin qamadii labadiis koobo faqad oo keliya aksar in ka badan min thamaaniina rajulan labadii koobo ee masagada ahay ama qamadiga ahay ama shaciirta ahay siddeetan qof baa ka fushay markuu nabiga arkaa cuntada allaha yaraanteeda oo waa laba koobo masaga iyo ragga goomoon tiradiisa waa siddeetan nin waa saxaabtiisiia ah, baabaahan laba koobaan la haya markaasuu alla tuugoo tidhi allow noo badi labada koobo si ay noo gaaraan labadii koobo siddeetan baa ka fuushay iyagoo weli laba kooba ma dhamaanin labada koobo iyagoo intoodii leeg bay siddeetankii ka fuleen weli laba koobbay ahaayeen kolkaa barakadii eebba ku daraa la cunaayey ee labadii kooba meeshaa looga tagy toban tagsiirulma biyo badintood biducaa'ihi nabiga tuugta midii eebba uu tuugay sababteed iyihiina eebba badiyey sala allahu calayhi wasalama faqad cadisha annaasu dadkiibaa oomay yowma alxudaybiya xudaybiya geed magaceedu waxay u dhexaysaa innagi iyo maka marka xaramkii saddex iyo labaatan kilomitir loo jiro halkaasay geeda ku tiilay markaa nabiga intee la jirtay afar iyo toban boqol kun iyo afar boqol oo nin baa nabiga la jirtay ceel yar baa meesha ku yaallo dowla ceelkii baa la tegay wax biyaha laga way kolkaa kun iyo afar boqol oo ciidana oo nabiga uu ka mid yahay maxay cabaayaan maxay ku tukanayaan markaa nabiga waa la tuugay ceelkii buu tegey laga cabi jiray markaasuu alla tugo candhuuf ku tufay kolkaasaa ceelka biyihiisii xirka isku shareeray faqad cadisha annaasu dadkiibaa oomay yowma alxudaybiya xudaybiye maalinteediiw sanata sabcin min alhijrow wa rasuulullah alla rasuulkii calayhi rasuulka korkii azka asalaam nabadgelyatan ugu hufnaan badan ha ahaatee bayna yadayhi hortiisii waxaa taalla rakwatun weysaa taal qulu hadaa taqaan ama weyso waa laga maarmay markii ibriiqiya waxaa la helay ee bahalama laga tolay hargeegta iyo weel la tolay ama maqaar ah sida sibraar oo kale ama geed la qoray oo la ysku kabkabay magaceeda rakwaa la yihaah wayse wey waxaynu wayse u naqaan xoogaa biyaha ku jiraan baa la hor keenay markaasaa la yidhi dadkan tirada badan ee ciidankaa intaas biyaan ahayn looma hayo ma jiraan biyo ka haddii la cabi laha wax lagu karsan laha lagu qabaysan laha lagu weyse qaadan laha kistaa waysadaada ku jirta waxaan ahayn lama hayo biyahaw bayna yadayhi suubanaha hortiisii waxaa taalla rakwatu ma wayse biyo ku jiraan yatawaba uka ka wayse qaadanayo minhaa rakwadii wey wa aqbala annaas dad idaylkii wuxuu soo aaday naxwahu dhankuu nabiga jiray baa laysugu yimid wa qaaluu gintigood waxay yidhaahdeen laysa cindana agtanada biyo ma yaallaan ilaa maa fii rakwati waysadaada kista ku jirta maahaane wax biyaha oo jira ma jiraan sidee yeelay fawadaca wuxuu nabiga dejiyey sala allahu calayhi wasalama yaddahu gacantiisii fi rakwa markaa hore markii dambena xeelkaa biyoobi doon qulucdii yarayd uu gacantiisii qiimiga badnayd dhex dhigay kolkaasuu yihi waxaad yeelaysaan wa idiin dambaynaya dhurta idinka biyaha qulucdii baa markaa biyihii laga dhunanayo raggii kun iyo shanta boqol ah ama kun iyo afarta boqol ah baa ka wada cabay oo ka qabaysay oo ku cunta karsaday welina kishtii waa ku jirta intii awal ku jirtayna waa ku jirta hawshaas inta ka qayb gashay arag waxaa indhahooda ku dhowraaya kun iyo shan boqoloo nin asxaabu rasuulillaahi ah bashar kuwa ugu qiimi badnaa mar haddii arrintiisuba sidaa tahay haddaan rumayn maxaa la yeeli laha fajacala almaa biyihii wuxuu guda galay yafuuru inuu burqanayo min bayni asaabicihi subanaha farihiisa dhexdooda kaamhaali ilcuyuun ilaad mooda burqanaya fashariba alqawmu dadkii cab watawadaw wayse qaate wa kaanuu tiradoodu waxay alfan kun wa khamsa mi-ati nafar kun iyo shan boqol oo nin mayahayow kow iyo toban alisraau dheelmitaankii la dheelmay walmicraaju cirkii la saaray min almasjid laga dheelmay alxaraami xurmada lahaa waa kan maka ku yaal ila almasjid loo dheelmay alaqsaa fogaanta badnaa marka oon masjid ka fog ba jirin i baytilmaqdis ku yaalay ka gadaalna cirka la saaray ila samaawaat ila alcula koraysa ilaa sidrati lmuntaha meel sidratulmuntaha la yihaa una xuduuda caalamka sariya caalamka hoose oo waxaa ka koreeyana hoos uma soo dhacaan waxaa ka hooseeyana kor uma gudbaan geedka uu ku dhammaado makhluuqa gaaridiisa intaasaa la waday intaa markii la waday kadib buu caadda wacaadda nabiga soo noqday ilaa firaashihi gogashiisa korkeeda ayuu ku soo noqday walam yabrud gogashii ma qaboobin dhinaca meeshuu qofka ku hayo markuu seexdo waa qadax buu noqonaya gogasha waa ka duugnaanaya kolkii meeshii dhinaca laga qaadana dabayshii qabowga iyo babadka iyo dhaxantaa ku dhacaysa meeshii waa qaboobaysa kolka safarka intaa leeg ee intaa uu maray iyo hawlihii tirada badna uu ka soo qabtay alisraa waalmixraaj waa nabiga calayhi salaatu wasalaam mucjisadiisii labadu ta koobaad waa qur-aanka ta labaadna waa alisraa walmicdaad idan iyada keligeed baa hal xashir xariiri ku yahay nasiib walaag waydiin duuban yahay waydiin duuban yahay kow iyo toban sano ama laba iyo toban sano buu duuban yahay kolka waa heli kartaan daxirreeda la weydiinayo marka safarkaa tirada badan oo uu nabiga meeshaa ku tegay uga yimid hawlo badanna uu ku soo maray wuxuu ka soo noqday gogoshii uu ku jiifay oo weli sidii u qandaca diirsan asaan qaboobin ayuu nabiga ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam alisraa walmixraaj min almasjidi alxaraam laga dheelmaday ila almasjid alaqsaa bayt almaqdis loo dheelmaday ila asamaawaati cirka loo fuulay alculaa koreeya ilaa sidrati almuntaha damaashada geedeedii la gaaray wacaada uu nabiga soo noqday ilaa firaashihi gogoshii uu ka kacay falam yabrud isagoon firaashku qaboobin weli laba-iyo toban ugu dambaysi waxyaalaha nabiga in la rumeeyo keenaya ee adilada caqliga alqur'aanu lkariim baa u horeeya walow sheikha hadda uu u dibmariyey waxoo dhanba qur ka weyn alkitaab kitaab aladii kitaab fiihi gudihiisa uu ku sugan yahay naba'u man dad warkood baa ku sugan qablanaa inaga horreeyey waxaa ku xusa nebi aadam calayhi salaam iyo sidii loo abuuray iyo maraaxilkii uu maray hadduu markii hore carro ahaa kamaa fii suurati ali cimraan ina masala ciisa cinda allaahi ka aadama khalaqahu min turaab iyo markii carradii biyo lagu daray oo la qasay oy dhooman noqotay kamaa fii suurati saafaan min tiini laazib dooba gacanta ku dhegeysa iyo markii biyihii iyo dhoobadii laysu daayey oo dhoobadii urtay min xamaayi masnuun iyo markii dambe inta la habeeyey bashar loo ekaysiiyey la dhigay qoraxdee la angajiyey markaa u qalalayna min salsaalinka kalfakhaar iyo markii dambe nafta lagu afuufay ees noqday basharan sawiya qof dad ka soo bilow iyo markay laba u dhalay aadam murmeen oy garameen kamaa fii suurati almaa'ida waatlu calayhim naba abnay aadama bilxaqi id qarabaa qurbaanan fatuqubila min axadihimaa walam yutaqabal min alaakhar qaala la aqtulannak waa ku dilay oo maxaad ii dilaysa inamaa yataqabalu allahu min almutaqiin lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii ma ana bibasidin yadiya ilayka liaqtulaka inii akhaafu allah raba alcaalamiin inii uriidu an tabu'a biismi wa ismika fatakuuna min asxaabi annaar wadalika jazaau waalimiin idan naba-u man qablana wixii ummada inaga horreeyey o dhan warkoodii maa qur-aanka ku sugan wa khabaru man bacdana wa khabaru man dad warkood baa ku sugan bacdana inaga wixii inaga dambeeyana warkoodii meeshuu ku sugan yahay oo qiyaamo iyo waxa la mudan doono qur-aankaa caddeeyey wa xukmu maa baynana innagana isagaana kala hagaya markaynu isku dhacno laa tadlimuun walaa tudlamuun si aynaan u kala eedgelin oo qof kale qof kale uusan xaqiisa u qaadin ina dima'akum wa amwaalakum wa axraamakum xaraamun calaykum ka xurmati yawmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada kolka wa xukmu maa baynana innaga wixii ina dhacdhaca ee khilaafana qur-aankaa ka garnaqay kolkaa xukun layna kala baxsha keliyata maa wa fiihi alhudaa dalaalka iyo jahliga iyo shirkiga iyo xumaha oo dhan looga hanuunaya si quman buu kugu toosinaya kolkaa waxa xun iska daa buu ku leeyahy xaaraanti iyo xalaantii iyo xaq iyo baatilkii iyo saxiix iyo faasidkii shirkigii iyo tawxiidkii runtii iyo beentii buu ku kala qeexaya waa nuur iftiin baa ku sugan ku kala tusiya waxaan loo baahnayn iyo wax loo baahan yahay oo idin faahwa qur-aanka aynu tilmaanayba mucjizatuhu nabiga mucjizadii isna lagu ayiday uunka galana looga daaliyey ah al udma ee weyniga badnay waayatu nubuwati nabiga nabinimadiisa calaamadii ku tusinaysay qur-aanka ah mucjiz aayadii alkhaalida ee maaraysa hadduu nabigii dhintay iska joogtaa iyada walbaaqiya iyadii dunida ku hartay calaa maril ayaam maalmayaal maridood korkeed wa kulli lcusub wakhtiyaal kulligood liyawalla inuu ahaado bihi qur-aanka sababtii adaliil daliil inuu noqdo qaa'iman mid taagan calaa sidqi nubuwatihi nabiga nabinimadiisa runnimadeeda korkeeda calayhi nabiga korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyaha aatee waalxuja kartu inay noqoto haabitatan mid sugan ila alkhalqi uunka waxay sugnaanaysaa ilaa an yarifa allaahu eebbaweye intuu ka dhaxlo alarda waman calayha inaa naxnu narisu alarda waman calayha fii suurati maryam falqur'aanu alcadiim qur-aankan weyniga badan min acdamima shayka ugu weyn uu qur-aanku ka mid yahay uutiyaa la siiyey nabiyuna inaga nabigeenna sala allahu calayhi wasalam eebba korkiisa naxariisiyo nabadgelyo ha ku badiye wixii nabiga la siiyey waxa ugu weyni badan ayuu ka mid yahay min almucjizaat mucjizayaala ah wa min akbari ma shay kan ugu weyni badan ayuu ka mid yahay uutiya nabiga la siiyey min albayinaat gartii caddaydow wa fiihi qur-aanka gudihiisa ayaa yaquul nabigu yidhi maa min alambiyaa nebiyaal ka mid maaha nebiyun nebi ka mid maaha ilaa hadduu ka mid yahay waqad ucdiya waxaa la siiyey min alaayaat mucjisayaa laga siiyey maa mucjizo mithluhu waxaa lamida uu aamana rumeeyo calayhi korkiisa albashar dadku rumeeyo wa inamaa hase yeeshee kaana aladii qur-aan wuxuu ahaa uutiituhu aniga laysiiyey waxyan war eebbuu ahaa awxaahullaahu uu eebba warramay ilaya aniga ii warramay fa waxaan quudaraynayaa an akuuna inaan ahaan doono agharahum nebiyaalkan ugu badan taabican dadka rumaynaya ee raacaya yowma alqiyaama qiyaamada maalinteedow alfaslu alcaashiru fasalkii tobnaad baynu soo gaarnay wuxuu noqday fasalka tobnaad alimaanu rumayn bilyawm maalin la rumeeyo alaakhir ee inta maalina u dambeeyo inta maalina maalinta u dambaysa ee yowmul aakhir la yidhaa oo la rumeeyo waxaad arki doontaa maalintaa yowmul aakhir la yidhaa iyo waxaa gudaheeda dhici doono alfaslu alcashiru fasalka tobnaad alimaanu rumayn wey bilyowmi maalin la rumeeyo yoomkii alaakhiri inta maalina u dambaysay isagu maalin ma ka dambaysaa male maalin ka dambaysaa male yu'minu almuslimu qofka muslimihii wuxuu rumaysan yahay bianna fi haadihi alxayaa noloshaan aan ku sugannahay inay leedahay noloshii addunya ee hoosaysay saacatan wakhti bay leedahay saacadaasoo akhiiratan dambaysa oo tantahi ay noloshu dhammaan doonto fiiha saacadda gudaheed wa yowman maalin bay leedahay adduunyadu yoomkaasoo aakhiran inta maalina u dambeeya oo laysa bacdahu maalinkaa kadib uusan ahayn min yowmin maalin kasii dambaysa wey suma ka gada kolkay dhammaato noloshii adduunyada baa taatii waxaa iman doonta alxayaatu nolol athaaniyatu dambaysay ama athaaniyatu middan labaysay fii suurati kaafi rabbanaa amatana snatay waxyaytana snatay faاctarafnaa bidunuubina fahal ilaa khuruuji min sabiil kolkaa laba geeri iyo laba nolol amatana snatayn laba goor baadna dishay eebe oo markii horena eber baanu ahayn haddaadna abuurtayna waana dishay haddana laba geeri wey midii abuuridan haddaan abuurannahay bay ka horraysay oo eber baanu ahay amatana natay waaxyaytana natay labaadna noolaysay kii hore waa midatan ta labaadna waa middaa dambow kolka inaan gacantaada ku jirno oo awooddaada iyo qudradaada aan ku sugannahay amatana natayn waxyaytana natayn fatarafna bidunuubina nagi saliya daba qiranay fahal ilaa khuruuji min sabiil naar mar ma ka bixi karnaw mayaa la yidhaha daalikum biannahu idaa duciya allaahu waxdahu kafartum naar in laga baxa maxaad ku weydeen waxaad ku weydeen arrinka wuxuu ahaa idaa duciya allaahu waxdah keligii eebba marka loo yeero oo baryadii iyo rumayntii iyo caabudiddii iyo tugmadii iyo kacabsashadii iyo unoqoshadii markii ebbe ku kooba laydin yihaa kafartum daalikum biannahu idaa duciya allaahu waxdahu kafartum wain yushrak bihi markii wax la daba waday eebbana tu'minu dabawadkaad rumayseen faalxukmu lilaahi alcaliyi alkabiir saas laydiin dhaami maayo markaa shirkiga banaankaa laga maro uma taati alxayaatu haaniya noloshii labaad ayaa imanaysa waalyowmu alaakhiru maalinkii dambeeyey baa imanaya lidaari ilaakhira gurigii dambe ee aakhira ah u sugnaaday wy fayabcasu llaahu eebba wuxuu bixin doonaa saxa subxaana subxaana eeblaa alkhalaa'iq uunkii adduunka ku noolaa ee dhintaybu bacsan soo bixin soo bixin doonaa wayaxshuruhum eebba weyne uunkii buu kulmin doonaa ilayhi isaga xaggii jamiican dhammaantooda liyuxaasibahum inuu xisaabo fayajzi eeba waa abaalmarin doonaa alabraar baariyaalkii warkiisa maqlee rumeeyee raacay binaxiimi barwaaquu ku abaalmarin doonaa almuqiim ee joogtaa filjanna jannada gudaheeda ku sugan wayajzi eeba waa abaalmarin doonaa alfujaar caasiyaal bilcadaab buu ku abaalmarin doonaa almahiin xaqiraye yasaayey fi nnaari naar gudaheed waanahu arrinkuse wuxuu yahay yasbiq inuu ka soo hormari doono haada maalintaa qiyaamee la tilmaamay ashraatu saaca saacadda qiyaamo calaamooyinkeedii lagu garanayey baa ka soo horeynaya wa amaaratuha raadadkeedii baa ka soo horeynaya raadadkeedii baa ka soo horeynaya maxaa ka mid a calaamaadkii ka khuruuji ilmasiix masiix soo bixidiisa addajaal been kudoodida badna wayaajuuj qabiil magicii wey wamaajuuj qabiil kale magaxood wey labadaa qabiil oo yaajuuj wamaajuuj la yihaah soo bixidoodow wa nusuuli ciisa ciisoo samada ka soo degow calayhi ciise korkii asalaam nabadgelyo ha ahaate wa khuruuju daaba daabadii soo bixideedii wey wa tuluucu shamsi qoraxda soo bixitaankeeda ay min maqribihaa hadda meeshay u dhacdo ay ka soo bixi doonto wey wakayri daalik arrimo kale oo tobana oo iman doona wey min alaayaad calaamooyinkii waaweynaa ka mida suma ka gadaal baa yunfak la afuufi doonaa fii suur buunkii qiyaamo baa la afuufi doonaa nafkhatulfana ebernimada afuufiteed tii lagu baaba-ayey ee eber lagu baxayo lagu maranayey wasacqi wa nafcati saaqi afuufidii lagu qaraxmayey ee nafla gidigii uu ku dhimanayey uma ka gadaal nafkatulbacdi soo bixinta lasoo baxayo afuufideediibaa xigi doonta iyo wanushuur kulminta la kulminayey jirhkii iyo nafta kolkaa la soo baxayo walqiya ugu dambaysi marka naftiga jirhkeedii laysa la heshiiyo uunkiina la soo saaro allaa lays hortubaya waalqiyaam ishortaagid lirabbi alcaalamiin uunka rabbigii lahaa lays hortaaga wey humma taana waxaa iga tucdal kutubu buugaggii lagu qoray camalka dadka xun iyo sanba ayaa laysi siinaya huma tucdal kutubu kutubtiiyo buugaggii baa laysi siinaya haddii la shisheeyana fa min akhidin fa min annaasi dadka waxaa ka mida min akhidin qof qaadan doona kitaabahu buuggii camalkiisa lagu dhigay biyamiinihi gacantiisa midiga ku qaadan doona wa min akhidin mid ku qaadan doonana waa ka mid kitaabahu buuggiisa bishimaalihi gacantiisa bidca ku qaadanayana ka midu intaa kadib wayudacu lmiisaan kafadihii baa la dejinaya wayujra alxisaab xisaabtii baa la dareerinaya wayunsabu siraad jidkii jannada loo qaadayey ee naarta dul marayey kii baa la oogaya wayantahi lmowqif joogidda ama goobtaa weyn wuxuu ku dhammaan doonaa mowqifkii alacdam ee weyniga badnaa biistiqraari ahliljanna jannada dadkeeda inay ku sugnaadaan fi ljanna jannada gudaheeda wa ahlinnaar naarta ahalkeedana inay ku sugnaadaan fi naar ayay arrintu ku dhammaan doonta kolka qiyaamadii oo si kooban warkeedii laguu siiyey waaka say qiyaamadii u dhaxayso baa laguu koobay wadaalika arrinkaa aynu sheegnay liladilla tusaalyaal baa ugu wacan annaqliya aliya rasuul laga soo guuriyey walcaqliya la garanayo ataaliya ee warkan ku xigtee soo socota aladillatu naqliya adiladii naqliga ahayd marka kam waxaa ugu warraya ikhbaaruhu eebbaweyne warramidi tacaalaa korahay can daalika inta aynu sharaxniyo qiyaamadii uu xaggeedii ka warramay fii qowlih eebbaweyne hadalkiisii ayuu uga warramay uu yihi kullu man un idaylkii calayha adduunyada korkeeda ku sugan calayha arlada korkeeda ku sugan labada waad odhan kartaa faanin mid tagayoo baaba-ayow wayabqa waxa keliya tee hari doona wejhu rabbika rabbigaa wejigiisa ayaa haraya wejigii duljalaal weyni u saaxiibaha iyo walikraam dhaqaalayn wax la dhaqaaleeyo arraxmaan wa fii qowli nabiga qowl eeba qowlkiisiina wuu ku sheegay qiyaamadii wamaa jacalna ma aanu yeelin libasharin dadba min qablika adiga nebi maxameda horta dad uma aanu yeelin alkhulda waarid la waarow kolkaa wax adiga kaa horreeya waaray ma jiro ee kolka kuwaan adiga geedka faada kuugu hayo geeridaadana sugaayo iyagu soo dhiban maayo innaka mayituun wa innahu mayituun kolkaa nafla waaraya ma jiro idan geeri ku farxid ma le oo hebel baa dhintay qof aadan jeclayn maxaad uga farxid adna waa ku xigtaa ka naxdinna male waa sunnatullaahi fii khalqihi naflaha wadda lagu dareeriyey wey oon qof gafaaya oon gaarmaraaya jirin wamaa jacalna ma aanan yeelin libasharin bani aadam min qablika adiga horta alkhulda waaridu ma aanan yeelin ee afa in mita afa in muta laba diro wey haddaad dhimatid fahum iyaga miya alkhaaliduuna waarayo wuxuu kaloo ku sheegay kullu nafsin naf la arka idaylkeed daa'iqatulmowt geeri mid dhadhamin doontaa wey wanabluukum inta aada nooshihiin waxaan idinku jirabaynaa bishari dhib iyo walkhayri wanaag labadaba haddaad wanaagga ku fiican tihiinna waa arki doonaa haddaad xumaha ku xuntihiinna ku fiican tihiin waa arki doonaa idan khayrka marka lagu hagaagi waayo shartaa imanaysa labaduba ikhtibaaru fitnatan wanabluukum waidin imtixaanayna bishari xumo iyo walkhayri wanaag fitnatan tijaabin laydinki tijaabinayo darteed wa ilayna ka gadaalna annaga eebbaa laa ilaa khayrina axad kale may ayaa turjacuun laydiin soo naqaya alambiyaa wa fii qowlih eebbaweyne hadalkiisa gudihiisuu ku sheegay qiyaamadii zacama aladiina kuwii waxay ku been hawaaseen kafaruu gaaloobay an la yubcasu inaan la soo bixin doonin ee qul rasuul suubana waxaad tidhaahdaa balaa inaan laydin soo bixin taa hadalkeed waa rabbi rabbigay baan ku dhaartay latubxasunna in laydin soo bixin doono uma haddii laydin soo bixiyo kadibna latunaba'unna waxaa laydiin sheegi doonaa bimaa waxaa la wixii xuniyasan aada camiltum adduunyada ku samayseen wadaalika soo bixintiinna iyo waxaa samayseen oo laydin hordhigo labaduba calallaahi eebbaweyne korkii yasiirun waa ku sahlan tahay saqaabun wey wa fii qawli eebbaweyne hadalkii gudihiina wuu ku sheegay uu yidhi dad mujrimiina oo gaalaha oo xunxun xuquuqda bani aadamka ku cayaari jiray si xun wax u beegan jiray ayuu eebba ku yidhi alaa yadun ma wayan malaynayn ulaa'ika kuwa xaqa dadka baatulaya baabi'inaya annahum iyaga mabcuusuun kuwa lasoo bixin doonaa inay yihiin liyowmin maalin loo soo bixinayo cadiimin weyn waana goorma yowma maalin yaquumu nnaasu uu dad istubi doono lirabbi alcaalamiin uunka rabbigiisii laisu tubi doono almudafifiin wa fii qowlih eebba hadalkiina wuu ku sheegay watundir rasuul alla waadigii yowma aljamci kulanka maalinteeda ay khaaliq iyo makhluuqa caabidka iyo macbuudka maalig iyo mamluuga uun ideylka yowmuljamci baa la yihi wax walbaa kulmaya wa tundir waxaad ummadda uga digi yowma aljamci kulanka maalintiisa laa rayba shaki fiihi yoomkaa kuma sugna haddii la kulmo waxay arrintu ku dhammaan waxay ku dhammaan fariiqun qayb fi ljanna janno gudaheed bay ku sugan yihiin wa fariiqun qaybna fii saxiix bay ku sugan yihiin ashuurow wa fii qowli eebbaweyne qowlkiisuu ku sheegay maalintii qiyaamo uu yihi eebbe idaa zulzilad haddii la gariiriyo alardu dhulka zilzaalaha gariirin kufaca oo la qayra culayskeeda wax la arkaba intay tabartiisa dhan tahay baa la gariirinay idan dhulkii waa culus yahay waa weyn yahay wixii dhulka gariiriyaa wax sahlan idaa zulzilat ilardu dhulka haddii la gariiriyo jirjaalaha gariirin iyada u qalantow cuniskeediiyo weynigeeda marka haddii la gariiriyo la ruuxa maxaa dhacay waxaa dhacaya gudaheeda waxaa ku jira inay tufto gudaheeda waxaa ku jira inay tufto oo haddii imtixaano lagu shuba dhil la lulo subag bay dhalayaan wa akhrajat ilardu harladii ay soo bixiso adqaalaha culaysyaalkii gudaheeda ku jiray markii gariirkii laga badiyey yay wixii ama kansi ama maal ama dheeman ama dahab ama batrool ku jiray ama mayd lagu digay lafihiisa bay bannaanku tuuraysa waakhrajat ilardu arladii markay bixiso adqaalaha culaysyaalka gudaheeda ku sugnaa markaasaa dadku yaabaya hore waxaan loo arag oo loo maqal wey wa qaala alinsaan uu dadku markaa yidha maa laha dhulka gariirkan uu gariiraayo iyo wixii gudaheeda ku jiray dibadda usoo tuuftay maxaa ugu wacan waqaala alinsaanu uu dadka yidhaah maa lahaa ardadii maxaa ugu wacan yowmaidin maalinta arrintaa dhacdo ayay tuxadisu arlada warrami doonta akhbaaraha dusheeda wixii lagu sameeyey xun iyo sana bay markaa sheegi doonta sideed uu warramaya waa odhan lahay haddaadan rikoor arkin sikoorka see u warrama warramo halkaanu xallifaya waa la furaya wixii sheekaa uficii iyo wixii dhahoo dhan buu wada qabanaya hadhow markii la taabtana wixii ku soo celinaya idan ardadii waa rikoor waxaa lagu samaynaya dusheedao dhan bay qabanaysa hadhow wixuun bay sheegaysa marka hadda waa noo sahlanaatay markaan rikoor ama raadiyo aragnay musajal wixii lagu duubana qabanaya hadhowna dib u soo naqayo oo waxyar ka tegaynin haddaan aragnay arladu say u warrami doonto ana saaranaatay isweydiin mal sida rikoorkow yowmaidin maalintaasay tuxadid arlada warrami doonta akhbaarahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida ayaddan asxaabtuu weydiiyey wuxuu yihi yowmaidin tuxadidu akhbaarahaa waxaa loo wada ma taqaanin in cilmi weyn ku jiray garteeno isma dhibin ilaah iyo rasuulkiisa yaqaana buu yidhi markaasaa nabigu sheegoo yidhi waxay ku warami doontaa arladii dusheeda wixii la sameeyey wataquul ilaah waxay u oran doontaa yaa roob ina cabdaka fulaan addoonkaaga hebela xamiila calaya korkayga wuxuu ku sameeyey kadaa dembiga yowma kada wa fii makaani kada marka adigu markaad wax samaynayso xaggee joogtaa oon dhulahay tuxadiidu akhbaaraha dusheeda wixii lagu sameeyey xuniyasan bay warrami doontaa ose u warramaysa bianna rabbaka awxaa laha ilaah baa faray oo ka hadliyey ilaah adiga ka hadliyey waa iyadana ka hadliyey bianna rabbaka adiga rabbigaaba awxa u waxyooday lahaa arlada yowmaidin maalinta kolkii rabbi inuu kala warqataan ee wixii lagu sameeyey ay rabbi u sheegto yasduru nnaasu dadku waa kala fulaya la taagnaan maayo meesha mowqifka labadii maqar ee laysugu talagalay jamiya naar baa markii warkeedu dhammaado loo kala hoyanaya yowmaidin maalintaa dhulku waramayba yasduru nnaasu dadka kala fulaya ashtaatan iyagoo kala tegayo golaba meel aaday wa fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciid liyuraw likay yurow in la tusiyo acmaalahum jazaa acmaalihim adduunka camalkay ku sameeyeen abaalgudkiisii in la tusiyo bay u kala tegayeen cadaalada eebba dhegeyso faman yacmal qofka sameeya midqaala darra waxyar in la eg khayran wanaaga yarahu ajrigii iyo sawaabkeedii yuu arkaya waman qofka yacmal camal fala midqaala dara waxyar wasankii sharan balaa yarahu ciqaabkiisii waa arkaya azalzala wa fii qowli eebba weyne qowlkiisuu ku sheegay laa ilaaha maxbuud kale maba jire ilaa huwa isaga ma ahaan wuxuu yidhi eebba hal yanduruun dadku ma sugayaan wax kala ma harin ilaa an taatiyahum inay u timaad almalaa'ika malaa'igtii inay u timaaddo liqabli arwaaxihim nafafyaalka ay ka qabatow aw yaatiya rabbuk rabbiga inuu u yimaad lifasli lqadaa garta kala goynteedow aw yaatiya inuu yimaad bacdu aayaati rabbi rabbiga calaamooyinkiisii waaweynaa qaarkood calaamadii qiyaamaho yowma maalin uu yaatii iman doono bacdu aayaati rabbi iyadaa u soo horeysa rabbiga calaamooyinkiisii waaweyna hadday wax ka yimaadaan laa yanfacu waxma taro nafsa naf iimaanuha rumaynteeda lam takun aanan ahayn ammaanad mid rumaysay min qablo hadda ka hor naftii hadda ka hor eebba diiday maalinkaa iimaanka argagaxa ay eebba rumayn doonto wax uma taro ama ashahaada way ku dhawaaqaysay laakiin camal kale kuma ayan darin camalka qiimigiisii ale aw kaasaabaad ama naftan samaysan fii iimaaniha laa ilaaha ila allahu tiri laakiin salaad iyo soon iyo camal kale kuma ayan darin kolka iimaankii keliya ay ku dhawaaqday wax ku hool ma aha aw kasabad nafanan shaqaysan fii iimaaniha iimaankeeda udumidiisii khayran wanaag kalow alancaam wa fii qawlih hadalkii eebuu ku sheegay jala jalaaluhu weynigiisa weyn uu eebba yidhi waidaa waqaca alqawlu erey eebba hadduu dhaco calayhim ummadda korkooda akhrajna waxaan u soo bixinnaa lahum iyaga daabatan neef baanu u soo bixinnaa min alardi dhulkaa laga soo bixinaya maxaa neefkus qabanaya tukallimuhum dadkay la hadlaysaa maxaa jiro neefka dadka loogu soo bixiyey ana annaasa dadka kaanuu waxay noqdeen biaayaatina annaga eebba eebaweyne aayaadkanaga laa yuuqinuun kuwa aan yaqiinsanayn ayay noqdeen kolkaasaa neef inta la soo bixiyey yidhi u sheeg markaasi xaqa qofkii diidayna wejigiisa gaal ku dhigaysa qofkii rumeeyeyna mu'min bay ku dhigaysaa wejigiisa wa fii qowlih eebbaweyne hadalkii gudihiina wuu ku sheegay uu eebba yidhi xataa idaa futixad goorta la furay yaajuuju wa wama'juuj labadaa qabiil goortii la furay waa hum iyagoo yaajuuj oo maajuuj waa owdan yihiin hadda waa la awdo waa la sharay meel baa lagu oday marka la furasa meesha wa hum iyaga min kulli xadabin taa kulligii yansiruuna ka soo daadanayo faraday qabaan bay meel walba ka soo daadanayo hadeerna waa awdan yihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida xoogaa buu saxday waa qayluusaday faqaama isagoo wuxuu nabiga argagaxsan buu hurdadii ka kacay afka muxuu ka leeyahay waylun lilcarab min sharin qad iqtarab carabi inkaar baa ku dhacday shar soo dhowaatay baan xaggeed inkaar uga iman doontaa wadaad baa la joogta haweenkiisii ka mid wuxuu ku yidhi alyowma futixa yaajuuj oo maajuuj mithlu haadihi waxaa laqa bayna asbuucayn laba farood buu qoolaabay intaa in laeg baa maanta banaanaatay buu yidhi intaa wax qof mari kara maaha yaajuuj oo maajuuj meeshii lagu awday intaa in la eg baa maanta ka furantay wadaadii baa nabiga su-aal weydiisay waxay tihi waa adiga weyl noo sheegaaye adigii rasuulka ahaa baa jooga asxaabtaadii baa joogta ka gadal cudamiya akhyaar baa noo joogta anuhlak wafiina saalixuun an ahliku wafiina saalixuun ma anagoo intii suubareed ay dhexdeennada ku dhaqan tahay in awal baa marka qolo la baabiinayo rasuulkii markaa la joogaa loodhan jiray ka dheelmo kolka ma iyadoy saalixiintii nagu jirto baana la baabi'inaya nacam idaa kasura fiikum alkhabad xumihiinu hadday bataan idinkiiyo saalixiinta la isla baabi'inaya walaasiyama hadday saalixiintu ka aamusaan xumaha jira iyadana xadiid kalea ku soo arooray oo uu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam kolkay malaa'igtu xishooto oy saalixii ka xishoodaan oo yidhahdaan yaa rab addoommahan xaasiyaalka alla halaaga aada leedahay waxaa ku jira addoon saalixa oo ku caabudo hebel la yidha bihibidaw isaga ka bilaab limaada liannahu lam yaamurhum walam yatrukhum kolkay kuwan xaasiyaalka xumaha samaynayeen wardaaya hadduusan oran kana tegin meesha foolxumadeeda isaga ka bilaaba bihi bida-u isaga ka bilaaba maxaa jira liannahu lam yanhaahum xumihii kama reebin walam yatrukhum lafiisa ogaama cadarin kolkaa mu'minku waa inuu mujaahid yahay ama muhaajir hadow wixii saddex ayaa qiimi male kolkaasuu yihi xataa idaa futixat markii la furay yaajuuju wamaajuuj wahum iyagoo labadaa qabiil min kulli xadabin taa kulligii ay yansiluun ka soo deganayaan waاqtaraba alwacdu alxaqu waاqtaraba waxaa dhowaada alwacdu yaboohi alxaqu sugnaa faidaa hadduu dhowaaday iyo arrintu waxay tahay shaakhisatun inay taagmi doonto absaaru aladiina kuwii indhayaalkoodii yaaqallafaya oo taagmaya kafaruu xaqa diiday alambiyaa wa fii qowlihi tacaala qiyaamadii buu eebba ku sheegay walamaa goortii buriba la yeelay ibnu maryam maryama wiilkeedii ciise wey mathalan haddii la yeelay cabdullaahi ibnu sibxda nin la yihi oo carabta oo mushriga ayaa waxaa soo degtay inakum wamaa tacbuduuna min duuni illah xasabu jahanam idinkaan mushrikiinta iyo waxaad caabudayseenba naartaa idinku afbilaabanaysa markaasuu yidhi maxamed baan maanta la soo murmayaayo aayaddan baan kula soo murmaya marka wuxuu yidhi ma annaga aayaddan noo gaarta oo annagan qureeshee caraba iyo waxaanu caabudno miyaa la wada cadaabaya mase wixii waxaan allahin caabudoo dhan am caamatun cala alkhalqi aayaddu warkeeda war guud miya war guud wey idinka caraba iyo kayrkii ilaah ka soke wixii caabuday iyo waxay caabudeen dabbaa lagu ururinaya markaasuu yidhi osoo nasaar ciise ma caabudin oo yahuudi cusayr ma caabudin oo carabta qaarkeed malaa'igta ma caabudo kolka haddii malaa'igta iyo ciisiya cusayrna lagu darayo wax kama qabna cadaabkaas ogo waa la sacdiyey marka sidii wax gar helay ayaa la iska dhigay kolkaasaa ilaah yidhi subxaana maa darabuu laka ilaa jadalan muran iyo dabdaruun bay u yeelayaan warkeed waa ogyihiin xiise inuusan ku jirin limaada inakum wamaa tacbuduuna la yihi waman tacbuduuna lama dhig oo waman haddii la yidhaah bay cuseyr iyo xiisiya malaagtii man lahaye markii caaqil waxgarada laga hadlaayo man baa la isticmaala laakiin maa haddii la yihaah baynu caaqil baa loo wada kolkiin alaabtooda la sheegaayo iyo wixii lamida waa garanayaane idabdaro unbaysaa uleeyihiin walamaa goortii duriba la yeelay ibnu maryam maryama wiilkeeda masalan kolkay mahmaha ka dhigeen idaa qawmuka reerkaad ka dhalatay minhum min almasal mahmaadii cabdullaahi bini sabacra sameeyey layasiduuna ku qosleeno wa qaaluu waxay yidhaahdeen intay farceen aalihatuna kuwaanu caabudno miyaa khayrun fiixnaan badan am huwa ise miyaa fiican maa darabuuhu ma ayan yeelin laka adiga ilaa jadalan muran badnaan bal hum iyaga qowmun dad weyn khasiimuun muran badan in huwa maa huwa ciise ma aha ilaa cabdun addoon maahane wax kale ancamna aan barwaaqaynay caleyhi korkiisa oo wajacalnaahu aanu ka yeelnay mahalan mahmah libanii israa'iil nebi yacquub awlaadiisa aan uga yeelnay walow nashaau haddaan doonno lajacalnaa minkum bedelkiina waxaanu yeelan lahayn malaa'ikatan malaa'ig fil ardi dhulka yakhlufuun idinka khaliif noqda wa inahu ciise la cilmun wuxuu calaamo u yahay lisaacati qiyaamada falaa tantarunnaha shakinin bihaa iyada wallaahu aclam